بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم daa'iradii koowaad buxuurtii ku jirtay ayaa noo soo dhammaatay buxuurta ku jirtana waxay ahaayeen saddex baxar baxru طawiil baxru اlmadiid iyo baxr albasiid baxrulbasiid ayaa noogu dambeeyey oo shalay aan soo qaadannay abyaadda ama qasaa'idda baxarkaas ku socotaa laakiin shalay ma aynaan sheegin iyo sixaafaadka geli karaa abyaadda baxarkaas ku socotaa ama qasaa'idda ku socota waxaa ka mid ah laamiyat lcajam baxrulbasiid bay ku socotaa waxaa kale oo ka mid ah laamiyat lafcaal libni maalik ayadana baxrulbasiid bay ku socotaa waxaa kale oo ka mid ah qasiidat alacshaa oo mucallaqaadka tobanka ah ka mid ah oo bilowgeed uu ahaa waddic hurayrata ina arakba murtaxilu wahal tutiiqu wadaacan ayuha arajulu waxaa kale oo ka mid ah qasiidatu baanat sucaadu oo kacab ibnu zuhayr uu leeyahay ayadana baxrulbasiid bay ku socotaa waxaa kale oo ka mid ah qasiidada abyaadeeda uu ka mid ahaa beytkan laakina qowmii wain kaanuu dawii cadadin laysuu min ashari fii shayin wain haana min qasaa'id alxamaasa ayayna ka mid tahay haddaba zixaafaat baxrulbasiid maxaa geli karaa baxru lbasiid wuxuu ka mid yahay min albuxuur almusdawaja laba juz oo kala duwan ayuu ka dhisan yahay oo midna khumaasi uu yahay midna subaaci faacilun oo khumaasi ah iyo mustafcilun oo subaaci ah haddaba faacilun waa juz khumaasi ah waxaana geli karaa hal zixaaf ilaan sixaafku wuxuu galaa asbaabta hal sabab keliyahana juska khumaasiga ku jira sixaafka geli karaana waa khabniga faacilun alifteeda in la jaro oo ay noqoto faacilun khabnigaas keliyaha geli kara juskaas khumaasiga ah juska subaaciga ah saddex ayaa geli karta mustafcilun siinteeda in la jaro oo khabni ah oo uu noqdo markaas mutafcilun iyo fa'deeda in la jaro oo tayi ah oo marka uu noqdo mustacilun iyo khabniga iyo tayiga labadoodaba inay wada galaan oo ay ku kulmaan oo uu noqdo mutacilun oo khabli ah marka mustafcilun zixaaf waxaa geli karaa khabni iyo tayi iyo khabli zixaafaadka baxrulbasiidka geli karaay waa intaas waxaana ugu badan khabniga waxaa ku xiga tayiga khabligu laakiin uma badno oo waa naadir daa'irada koobaad haddii halkaas aynu ugu soo dhammaatay marka waa inaan xoogaa ku hakanno haddaba see lagu kala fahmi karaa abyaadda buxuurta ay ku kala socoto see lagu kala fahmi karaa inta aynaan daa'irada labaad u gudbin waxaan rabaa bal horta inaan kala gara karno beytun min alabyaad inuu baxru tawiil yahay inuu baxrulbasiid yahay inuu baxrulmadiid yahay inaan kala saari karno kuwa kalena haddii ilaah yidhaahdo waan gaari doonaa beyt shicri ah ayaad meel ku aragtay waa baxarkee ma tawiila madiid diid miya basiid miya si aad u fahamto laba arrimoodba waa inaad xifdisan tahay marka koowaad baxar kasta tafaaciishiisa waa inaad xifdisan tahay marka labaadna sixaafaadka geli kara waa inaad taqaano labadaas waa laba rukni oo aasaasi u ah limacrifati bax alabyaad baxru tawiilka waxaan soo sheegnay inuu ka dhisan yahay facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun iyo shadriga labaadoo saas ah baxrulmadiidkana faacilaatun faacilun faacilaatun iyo shadriga labaadoo saas ah baxrulbasiidkana mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun iyo shadriga labaadoosna saas ah tafaaciishaas waa in la xifdisan yahay oo qofka maskaxdiisa ay ku jirto marka labaadna sixaafaadka geli kara waa inuu qofku yaqaano oo aan horay usoo sheegnay dawiilka maxaa zixaafa oo geli kara madiidka maxaa sixaafa oo geli kara basiidka maxaa sixaafa oo geli kara haddaba baxru طawiil waxaa ugu horeeya facuulun juska ugu horeeya baxru طawiilka waa facuulun soo ma aha facuulun ayaa baxru طawiilka ugu horeeya wuxuuna ka kooban yahay watid majmuuca oo sabab khafiifa uu ka dambeeyo si kale haddaan u dhigno juska baxru tawiilka ugu horeeya waa laba xarako oo saakin uu ka dambeeyo waana watidkii majmuuca ahaa iyo sabab khafiif oo kasii dambeeya baxrulmadiidka waxaa ugu horeeya faacilaatun oo ka kooban sabab khafiif oo ugu horeeya watid majmuuca ayaa ku xiga sabab khafiifna waa ka sii dambeeya si kale haddii loo dhigo mutaxarik uu saakin ka dambeeyo ayuu ku bilowdaa kadibna laba xarako ama laba mutaxarik oo saakin uu ku xigo kadibna sababkii khafiifkaa ah kasii dambeeya baxrulbasiidka mustafcilun ayuu ka bilowdaa juskaas wuxuuna ka kooban yahay laba sabab oo khafiif ah oo u horeeya iyo watid majmuucah oo ku xiga ilan mustafcilun waxaa u horeeya sabab khafiif ah sabab kaloo khafiif ayaa ku xiga watid majmuuca si kale haddii loo dhigo mutaxarik saakin haddana mutaxarik saakin haddana laba mutaxarik iyo saakin baxar kasta juska ugu horeeya marka waa inaad taqaan waxaan dhahnay baxru tawiilka waxaa u horeeya facuulun oo laba xarako iyo saakin ay ugu horeeyaan baxrulmadiidka faacilaatun mutaxariq iyo saakin kadibna watid majmuuca uu ka dambeeyo baxrulbasiidkana mustafcilun oo ah mutaxariq iyo saakin haddana mutaxariq iyo saakin oo watid majmuuca uu ka dambeeyo haddaba intaas marka markaa ogaato baxru tawiilka juska ugu horeeya oo facuulun ah waxaa kaloo a ogaataa maxaa isbedeloo ku imaan kara facuulun inuu kuu noqdo waa dhici kartaa oo saalim ah waxaa kaloo suurowda nuunta facuulun in la jaro oo maqbuud uu noqdo wax kale miyaa ka suurooba maya inuu facuulun kuu noqdo oo saalim ah iyo facuulu inuu kuu noqdo oo maqbuud ah baxrulmadiidkana inuu saalim kuu noqdo juska ugu horeeya way dhici kartaa oo faacilaatun uu kuu noqdo waxaa kaloo dhici karta inuu khabni galo oo facilaatun uu noqdo iyadana waa suuragal baxrulbasiidka juska ugu horeeya inuu saalim kuu noqdo way dhici kartaa oo mustafcilun uu noqdo inuu khabni galo way dhici kartaa oo mutafcilun uu noqdo inuu khabni iyo tayi labadaba uu wada galo oo mutacilun uu noqdona waa dhici kartaa intaas marka maanka lagu haayo beytkaani shicirka ama baxarka uu u nisbo sheegto in la fahmaa waxaan rajaynaa inay fudud haddaba halkan sabuuraddaa soo fiiriya beyt min alabyaat ayaad aragtay waxaad rabtaa baxarka uu yahay inaad soo saarto sida aan hore u soo sheegnay beytka waa la jarjaraa beytka waa jarjare ama taqdiic baa ku samayne rumuustiisiina waa qore haddii beytka waxa ugu horeeya ay noqdaan laba xarako ama laba mutaxarik oo saakin uu ka dambeeyo waxaad ogaanay inuu yahay baxru tawiil laba mutaxarik iyo saakin saddexda hadda aan soo marnay waxay ka suurowdaa maxay baxru tawiilka ilaan hadduu baxrulmadiid uu ahaan lahaa mutaxarik iyo saakin keliyuu noqon lahaa faacilaatun soo kama bilowdo hadduu baxrulbasiidka uu noqon lahaana mutaxarik iyo saakin asna mar haddii laba mutaxarik iyo saakin beytka uu ka bilaabana ogow waa baxruawiil waxaa lagu siiyey beytkan waxaa lagu yidhaahday baxarka uu yahay sheeg wa innii wa in kuntu alakhiira zamaanuhu laaatin بما لم تستطعه اlawaa'ilu وإني وإن wa in kuntu اlakhiira zamaanuhu waa niska hore laaatin bimaa lam tastaطichu اlawaa'ilu wainii wain kuntu lakhiira zamaanuhu la'aatin bimaa lam tastaطichu lawaa'ilu beytkan baxarka u yahay inaa ogaato soo ma rabtid qaطic awala mara marka ugu horeyda jarjar wain nii muxuu ka bilowdaa waa in mutaxarik mutaxarik saakin laba mutaxarik iyo saakin haddii uu ahaan lahaa baxrulmadiid laba mutaxarik iyo saakin ma noqdeene hal mutaxarik iyo saakin uu noqon lahaa ileen faa ayuu ka bilowdaa baxrulmadiidka baxrulbasiid hadduu ahaan lahaana asna sidoo kale mus waa mutaxarik iyo saakin oo haddana taf ay ku xigto mutaxarik iyo saakin ah haddana waxaa haydaa laba mutaxarik oo saakin uu ka dambeeyo beytku haddaba laba mutaxarik iyo saakin hadduu ka bilaabana daa'iradan hore uu ku jiro wixii kaloo noo yimaad oo arki doonaa laakiin waxaa lagu yihahdaa daa'irada hore uu ku jiraa laba mutaxarik iyo saakinna waa ka bilaabanaa falaa yakuunu ilaa min atawiil wa innii soo ma aha facuulun soo nooma noqonin waa in kuntul intaasna maxay noo sii noqotay mafaaciilun soo nooma noqon isla markii waxaa bannaanka yimid baxarka uu u nisba sheegto wa calimna annahu min atawiil haddii aad taqdiica sii wadana waa kuu sii caddaane wa innii waa facuulun wa in kuntul mafaaciilun akhiira facuulu zamaanuhu mafaacilun qabdi baa galay tawiilkana haddee wuxuu lahaa caruuda waaxida maqbuuda niska labaadna wuxuu leeyahay la'aatin facuulun bimaa lam tas mafaacilun tatichu lfacuulun awailu mafaacilun waa caruuda maqbuda wa darbun maqbuud waa darbigii labaad beydkan waxaad ogaatay annahu min baxri طawiil ilaan laba mutaxariq iyo saakin uu ka bilowday su-aal baa imaan kartaa su-aasha imaan kartaa waxay tahay oo maxaa diidaa beydkaani baxrulbasiid inuu ka mid yahay sow ma dhici karto inuu baxrulbasiid yahay baxrulbasiid kaasoo uu galay khabni ilaan mustafcilun haddii khabni uu galo waxay noqonee mutafcilun soo noqon maydo ayadana waxay ka bilaabaneen laba mutaxarik oo saashin uu ka dambeeya soo maaha soo ma dhici karto awala wahla waxaa is leedahay waa dhici kartaa laakiin marka aada taqdiica sii waddo waxaa kuu soo baxe inuusan baxrulbasiid ahayn sabab hadduu baxrulbasiid ahaan lahaa wa innii labada mutaxarik iyo saakinka maxaa ka sii dambeeya hal mutaxarik iyo saakin soo kama dambeeyo haddii baxrulbasiid uu ahaan lahaa labada mutaxarik iyo saakinka oo wa in ah laba mutaxarik iyo saakin kalaa ka sii dambayn lahaa hal mutaxarik saakin kama dambeeyeen oo wuxuu noqon lahaa mutafcilun laba mutaxarik saakin kalaa kasii dambayn lahaa laakiin haddii labadii mutaxarik iyo saakinkii ugu dambeeyey hal mutaxarik iyo saakin uu ku xigo falaa yakuunu ilaa min aطawiil meeshaas waxaa ka baxay marka inuu baxrulbasiid yahay falow kaana min albasiid baxrulbasiidka hadduu ka mid ahaan lahaa labada mutaxarik iyo saakinka ama si kale haddii loo dhigo watidka majmuuca ah sabab khafiifa kama dambeeyeen ee haddana watid kaloo majmuucaha ka dambayn lahaa ilaan mustafcilun khabni hadduu galo waxay ka kooban tahay watid majmuuca iyo watid majmuuca soo maaha mutaf oo watid majmuuca ah cilun oo watid majmuuca ah haddii khabni uu galo markii aada jarjartay watidkii majmuucahaa sabab khafiifahaa kuugu xigsaday sababka khafiifka ku xigsada wuxuu ku tusinaa marka inuusan baxrulbasiid uusan ahayn ma la fahmay ayb sida haddaba uu noqon lahaa haddii baxrulbasiid oo khabni uu galay uu yahay waa sida soo socota beytkan baa waxaa lagu yidhaahday jarjar nin shaacira wuxuu leeyahay calayki calayki mihlu aladii sallayti faqtamidii calayki mihlu aladii sallayti faqtamidii waa niska hore nawman fa inna lijanbilmar'i mudtajacaa calayki mihlu aladii sallayti faاqtamidii nawman faina lijanbi اlmar'i mudajaca waxaa rabtaa beytkaas inaad taqdiicido si aad u ogaato baxarka uu nisba sheeganaa hadda calay marka aad tidhaahdo waa laba mutaxarik iyo saakin si kale haddii loo dhigo watid majmuucuu ku bilowday baxrulbasiid inuu yahana waa ixtimaalaa baxru tawiil inuu yahana waa ixtimaalaa seen ku ogaana haddii hal xarako iyo saakin ama hal mutaxarik iyo saakin hadduu ku xigsado wajidkaas majmuuca waa tawiil laakiin hadduu wajid kaleo majmuuca uu ku xigsado waxaan ogaana inuu yahay baxrulbasiid laakiin juskii ugu horeeyey uu qabni galay calay soo watid majmuuca ma aha ki mid maxaa ku cigsada wajid kaloo majmuuca ah muxuu noqday haddaba baxrulbasiid oo juskii ugu horeeyey khabni uu galay ilan tawiil hadduu ahaan lahaa wajidka majmuuca ah sabab khafiifa bisaa ku xigsan lahaa facuulun baa laga rabaaye eh. haddaba calayki mif mutafcilun waa baxrulbasiid luladii faacilun sallaytifaq mustafcilun tamidii facilun beytkii hore saasuu noqday waxaan ula jeedaa niskii hore saasuu noqday mutafcilun faacilun mustafcilun facilun waa caruudadii koobaad oo makhbuunada ahayd niska labaad aan fiirino nawman fain mustafcilun na li nawman fain na li jam facilun nawman fain mustafcilun na li jam facilun bilmari mud mustafcilun ta jacaa facilun waa caruudadii makhbuunada ahayd beytka darbigeeduna uu makhbuunka ahaa caruudun makhbuuna wa darbun mihluhaa makhbuun meeshaas haddaba waxaan ka garannay beytka haddii uu ku bilowdo watid majmuuca sabab khafiifana uu ka dambeeyo falaa yakuunu ila min alطawiil amaa haddii watid majmuuca uu ku bilowdo watid kale oo majmuucana uu ku xigo fa huwa min albasiid laakin dakhala fii awali juzءin minhu alkhabnu ya calayki mihlu اladii sallayti faاqtamidii nawma faina lijanbi اlmar'i mutajaca faاqtamidii dad faاqtamidii nawma faina lijanbi اlmar'i mutajaca beytka hadduu ugu horeeyo sabab khafiif ah sabab khafiif ah beytka awalkiisa hadduu yahay watid majmuucana uu ku xigo fahuwa min almadiid marba hadduu sabab khafiifa uu ka bilowdo inuu baxru tawiil yahay waa ka baxay meesha ila watiis majmuucu ka bilowdaahe laakiin waxaa kuu yaalla sabab khafiifa madiidkuna waa ka bilowdaa basiidkana waa ka bilowdaa laakiin basiidka sababka khafiifka sabab kaloo khafiifa ku xiga mar haddii uu sabab khafiifa ka bilowday watid majmuucana uu ku xigo falaa yakuunu ila min almadiid tusaale ahaan nin shaacirahaa wuxuu yidhi inamaa dikruka maa qad madaa inamaa dikruka maa qad madaa waa niska hore dallatun mithlu xadiidi اlmanaam beytkan waxaa rabtaa shicirka uu u nisba sheegana ama baxarka uu u nisbo sheegana inaa waato beytkan baxarka uu u nisbo sheegana waxaa rabtaa inaa ogaato waa taqdiicine in waa sabab khafiif ah baxru dawiil marka ma noqon karo mar hadduu sabab khafiifa ka bilowday ama waa baxru almadiid ama waa baxru lbasiid daa'irada aan soo sheegnayna uu ku jiro see lagu ogaana haddaba inuu baxrulmadiid yahay ama baxrulbasiid uu yahay sii wad in na maa sababkii khafiifkaa ah maxaa ku xigsaday watid majmuuca waxaa ogaatay inuu yahay baxrulmadiid inamaa faacilaa dikr intaasaa waxay noqonaya faacilaatun ruka maa faacilun qad madaa faacila faacilaatun facilun faacila faacilaatun buu ahaa laakiin waxaa galay maxay xadaf faacila marka waa caruud maxduuf ah miska labaad dallatun dal soo sabo khafiifa ma aha latunna ah. watid majmuuca ah. dallatun mis faacilaatun luxadii faacilun fi lmanaam faacilaat faacilaatun buu ahaa laakiin wuxuu noqday faacilaat waa darbi maqsuur ah caruud maxduufa wa darbun maqsuur inamaa dikruka maa qad madaa dallatun mihlu xadiidi اlmanaam innamaa markaa fiirido in sabab khafiifay ka bilaabataa namaa watid majmuucaha ku xigsaday haddii sabab khafiifa ah uu ka bilowday watid majmuuca uu ku xigsadayna waxaa ogaatay annahu min baxr almadiid inamaa dik faacilaatun xukamaa faacilun qad madaa faacilaa waa caruud maxduuf ah dallatun mis faacilaatun luxadii faacilun hulmanaam faacilaat darbun maqsuur lilcaruud almaxduufa meeshaas waxaan ka ogaanay haddii uu sabab khafiifa ah uu ka bilowdo watid majmuucan uu ku xigsado annahu min bax almadiid falow kaana min albasiid waxaa ku xigsan lahaa sababka khafiifka ah sabab kale oo khafiif ah ku xigsan lahaa sow ma dhici karto inuu yahay baxrulbasiir oo dayi uu galay oo mustacilun uu yahay maya haddii mustacilun uu noqdo sababka khafiifka ah watid majmuuca ku xigsan maayee halaaثu mutaxarikaatin wasaakin ah ku xigsanaya ilaan waxay kuu noqonaya mus oo sabab khafiifa ah tacilun waa halaathu mutaxarikaatin bacdaha saakin ya faasila suqraa marka ma noqon karo baxrulmadiid sidoo kale baxrulmadiid wuxuu noqonaa haddii uu ku bilowdo halaaثu mutaxarikaatin wa saakin halaaثu mutaxarikaatin wa saakin hadduu ku bilowdo waa baxrulmadiid laakiin waa baxrulmadiid duskii ugu horreeyahee khabni uu galay tusaale ahaan ninkii shaacirkaah wuxuu yidhi faidaa wallaa abuu dulafin wallat اdunyaa calaa aharih faidaa wallaa abuu dulafin faidaa wallaa abuu dulafin wallat اddunyaa calaa aharih beytkan haddaa taqtiicido waxaa leedahay fa'idaa waa halaatu mutacarikaatin bacdahaa saakin ama si kale haddii loo dhigo waa sabab thaqiil ah oo sabab khafiif oo ku xigo halaaثu mutaxarikaati bacdaha saakin maxay ka suurowdaa baxrulmadiid bis baxru طawiilna ma noqon karo baxrulbasiidna ma noqon karo su-aal baa imaan karta oo sow ma noqon karto baxrulbasiid oo khabli uu galay ilaan mustafcilun siinteeda haddii la jaro fa'deedana la jaro wa haadaa huwa alkhablu soo ma dhici karto halaaثu mutacarikaatin bacdaha saakin inuu yahy maya haddii mustafcilun khabli uu galo waa arbacu mutaxarikaatin bacdaha saakin ilaan waxay noqonaya mutacilun waa arbacu mutaxarikaatin bacdaha saakin haddii marka uu ku bilowdo halaaثu mutaxarikaatin bacdaha saakin waa baxru اlmadiid laakiin faacilaatun baa waxaa galay khabni marka wuxuu noqday facilaa fiiri haddaba faidaa facilaa soo maaha wal intaas waa facilaatun laa abuu faacilun dulafin facilaa niskii hore wuxuu noqday facilaatun faacilun facilaa niska dambena wallatidun faacilaatun yaa calaa faacilun athari faacilun beytkaas waxaa waan inuu yahay baxrulmadiid oo baxrulbasiid uusan ahayn haddii juska ugu horeeya beytka sababaani khafiifaani uu yahay fa huwa min albasiit laba sabab oo khafiif hadday u horeydo waa baxrulbasiit baxrulmadiidna ma noqon karo ilaa hal sabab oo khafiifa ah u horeyda baxru tawiilna ma noqon karo liannahu mabduu'un biwatidin majmuuc tusaale ahaan beydkan ninka shaacirka wuxuu leeyahay hayrii biakthari hada annaasi yankhadicu hayrii biakthari hada annaasi yankhadicu in qaataluu jabnu ow xadathuu shajacuu gayrii biakhari hada annaasi yankhadicuu in qaataluu jabunuu أو xadathuu shajacuu haddii aada jarjarto beytkan waxaa kuu soo baxay annahu min baxr albasiid sababtoo ah wuxuu ku bilowdaa laba sabab oo khafiif ah hayrii soo labo sabab oo khafiifa ma aha waxayna ka dhigan tahay mustaf biak haddaa ku dartana mustafcilun buu ku noqonaa hayrii biak mustafcilun sariha facilun dhannaasiyan mustafcilun khadicuu faacilun waa baxrulbasiid oo caruudadiisu ay tahay makhbuun ah mustafcilun facilun mustafcilun facilun gayrii biak mustafcilun harihaa facilun dannaasiyan mustafcilun khadicuu facilun in qaataluu mustafcilun jabunuu facilun ow xadathuu mustafcilun shajucuu facilun darbigiina waa makhbuunun mihlu lcaruub laba sabab oo khafiif hadduu ku bilowdo beytku waxaan dhahnay wuxuu ka mid yahay bax albasiit haddii laba mutaxarik uu ku bilowdo saakin uu ka dambeeyo ama si kale haddii loo dhigo watid majmuuca hadduu ka dambeeyo haddana watid kaleoo majmuuca uu ka dambeeyo waxaan dhahnay waa baxrulbasiid watid majmuuca oo watid majmuuca uu ku xigo waa meeshii uu kaga duwanaa baxruawiilka ilaan baxruawiilka watid majmuucuu ku bilaabanaa sabab khafiifa ah ku xiga oo facuulun baa sidaas ahayd laakiin watid majmuuca haddana watid majmuuca waa baxrulbasiid laakiin waxaa galay maxay qabni tusaale ahaan ibnu maalik wuxuu leeyahay waqad wafaytu bimaa qad rumtu muntahiyan walxamdu lilaahi id maa rumtuhu kamulaa laamtul afcaalka waqad laamiyat afcaalka waqad wafaytu bimaa qad rumtu muntahiyan walxamdu lilaahi id maa qad rumtu walxamdu lilaahi id maa rumtuhu saas waaye walxamdu lilaahi id maa rumtuhu kamulaa beydkan haddaad jarjarto waxaa kuu soo baxay annahu min baxri اlbasiit waqad waa watid majmuuc ah fii awali wahlatin waxaa is leedahay amuu baxru طawiil yahay ilan baxruطawiil baa watid majmuuca ku bilowda laakiin dannigaas ama malahaas wuxuu kaa zuulaa waa feey markaa ku xijido oo ah iyaduna watid kale waa majmuuca ilaan baxru awiil hadduu ahaan lahaa sabab khafiifa ku xigsan lahaa watidka majmuuca ugu horeeya waqad waa watid majmuuca waa feeyna waa watid kale oo majmuuca intaas marka waxay ka dhigan tahay mutafcilun oo asalkeedu mustafcilun u ahaa laakiin khabni uu galay oo siinteedii la jaray waqad wafay tu bimaa faacilun mutafcilun faacilun qad rumtumun mustafcilun tahiyaa faacilun waa caruudadii makhbuunada ahayd walxamdu lil mustafcilun laahi id faacilun maa rumtuhu mustafcilun kamulaa faacilun waa darbi makhbuun ah caruudadiisuna makhbuun ay tahay waqad wafay mutafcilun tubimaa facilun qad rumtumun mustafcilun tahiya facilun walxamdu lil mustafcilun laahi id faacilun maa rumtuhu mustafcilun kamulaa facilun haddii uu ku bilowdo beydku arbacu mutaxarikaatin bacdahaa saakin falaa yakuunu ilaa min albasiit baxru tawiilna ma noqon karo afar mutaxarikaadoo isdaba taalla oo saakin uu ka dambeeyo tawiilna ma noqon karo madiidna ma noqon karo falaa yakuunu ilaa min albasiit laakiin waa mustafcilun oo khabli uu galay siinteediina la jaray fa'deediina la jaray markaa mutacilun kuu noqotay tusaale ahaan ninkii shaacirkaa ah wuxuu yidhi wa zacamuu annahum laqiyahum rajulu wa zacamuu annahum laqiyahum rajulun waa niska hore wa zacamuu annahum laqiyahum rajulun فأخذوا ما له وضربوا عنقه وزعموا أنهم لقيهم رجل فأخذوا ما له وضربوا عنقه فيري wazacamuu marka aad taqtiicido wuxuu ka bilaabanaa arbacu mutaxarikaatin bacdaha saakin wazacamuu arbacu mutaxarikaatin bacdaha saakin si kale haddii loo dhigo wuxuu ka bilowdaa sabab haqiil ah oo tid majmuuca uu ku xigo falaa yakuunu ilaa min albasiit waana mutacilun waa mustafcilun oo khabnina uu galay tayina uu galay oo kadib noqotay mutacilun annahum faacilun laqiyahum mutacilun kale asna waxaa galay qabli rajulun faacilun waa caruudun maqbuuna akhaduu mutacilun ayadana khabliyaa galay maa lahu faacilun wa darabuu waa mutacilun cunuqa faacilun beytkan baxrulbasiid buu ka mid yahay laakiin jus kasta oo mustafcilun ah khabli baa galay fa kullu jus minhu oo mustafcilun ah khabli baa galay siintiisina waa la jaray fadiisiina waa la jaray aan idiin soo khulaasay haddaba haddii lagu yidhaahdo beytkan daa'irada koowaad buu ku jiraa see ku ogaanay inuu yahay baxrutawiil ama baxrulmadiid ama baxrulbasiid waxaan dhahnay waa in la ogaado marka hore oo la xifdiyo tafaaciil albuxuur sidoo kalena sixaafaadka geli kara waa in la yaqaano haddii laba mutaxarik oo saakin uu ku xigo uu ka bilowdo waa baxrutawiil falaa yakuunu ilaa min atawiil oo sow ma dhici karto inuu baxrulbasiid uu yahay oo uu galay khabni waxaa lagu kala saaraa labada mutaxarik oo saakinka uu ka dambeeyo hadduu sabab khafiifa ah uu ka dambeeyo waa baxru tawiil amaa haddii labada mutaxarik iyo saakinkooda uu ka dambeeyo watid kaloo majmuuca hadduu ka dambeeyo fa huwa min baxri اlbasiid marka waxaa leedahay haddii uu beytku ku bilowdo mutaxarikaani bacdahumaa saakinun sabab khafiifana uu ka sii dambeeyo labadaas mutaxarik iyo saakinkaas beytku uu ka bilowday sabab khafiif hadduu ka dambeeyo fa huwa min aطawiil qaطcan haddii laakiin uu ka bilowdo sabab khafiif ah oo watid majmuuca uu ku xigo fahuwa min almadiid sidoo kale halaaثu mutaxarikaatin bacdaha saakin fahuwa min almadiid haddii laba sabab oo khafiifa ah uu ka bilowdo fahuwa min albasiit sidoo kale mutaxarikaani bacdahumaa saakinun oo haddana watid kale oo majmuuca uu kasii dambeeyo fahuwa min albasiid sidoo kale arbacu mutaxarikaatin bacdahaa saakin hadduu ka bilowdo fahuwa min albasiid wallahu aclam